بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم الباب الرابع المحكوم فيه waa qaybtii ugu dambeysay ee xukunka markaa ka harsanayd waxaanu soo fahmnay alxaakim waxaanu soo fahmnay الxukm eh, waxaanu soo fahmnay almaxkuum عalayhi waxaa noo harsan un keliya almaxkuum fiihi alxukm الsharciyu xukumkii sharciga ahaa الtakliifiyu ee la isku kalifay huwa khiطaab الlahi kama taqadam waa ilaahay hadalkiisa sida soo hormartaba alwaaridu ee ku soo aroorayey calى الإnsaani ruuxii bini aadamka ahaa aladii ruuxaasoo istajmaca kulansaday الshuruuط almafhumata shuruuda la fahmay laga soo fahmay mima taqadama wixii soo ku soo hormaray fi اlfasl الsaabiqi fasalkii ama cutubkii soo hormaray liyacmala acmaala mucayanatan si uu ruuxa isaga u sameeyo howlo gaara falmaxkuumu fiihi maxkuumu fiihiga waxaa loola jeedaa huwa ficlu lmukalafi qofka kan ee adoonka ee shaqada laga doonayo falkiisa aladi tacalaqa bihi اtakliifu ee takliifka uu ku xiran yahay faاtakaaliifu takaaliifta layska doonayo waaridaة min allahi tacaala ilahay xaggii bay ka soo aroortaa calى اlcibaadi addoomadii bay ku soo aroortaa fii afcaalihim falalkoodayna ku aroortaa wainamaa waradat التakaaliifu takaaliifta waxay usoo aroortay uun ibtilaaءa min allahi tacaalى imtixaanid ilahay xaggii iyadoo ka ah lahum iyaga la imtixaanayo ibtilaaءa ay liأjli ibtilaaءi min allahi tacaalى oo lahum addoomadii mukalafiinta la imtixaanayo liyatabayana si u cadaado man aطaacahu ruuxa ilaahay u hogaansamay oo fayukrimahu u marka uu ku karaameeyo bijannatihi jannadiisa minman si ugaga ogaado casaahu ilaahay caasiyey oo markaa fayudkilahu uu geliyo daara ciqaabi ciqaabtii daartii ciqaabta loogu talagalay kamaa qaala tacaala siduu ilaahay uu u yiriba ثuma jacalnaakum waxaanu idinka idinka yeelnay khalaa'ifa kuwii bedel ka noqda fi اlardi dhulka min bacdihim iyaga gadaashood linandura saanu u aragno u aragno u ogaano kayfa tacmaluuna saad u camal falaysaan suuraةu yunus wuxuu rabaa sheeka inuu ku fahamsiiyo macno ah haddii aad soo fahamtay alxaakim oo ah xukumki inuu ilaahay xaggii u ka yimid alxukm xukumkiina aada soo fahamtay mawaajib maxaaraam aada soo fahamtay almaxkuumu calayhina aada soo fahamtay oo qofkii aadanaha ahaa da-dee ayaa marka la dhihi karaa waa mukalaf man huwa majnuun ma soo galaya ifliga ma soo galaya haddaad soo fahamtay waxaa kuu harsan shaygii uu takliifka uu ku daroorayey oo falkii markaa la samaynayay ah yaعnي mثalا dhowr misaal buu bixin doonaa bidn الlahi subحaanaه وataعaalى waxaana laga xaaraantinimeeyey oo kale inuu qofka uu cuno kale maytadii qofka waxaa laga xaaraantinimeeyey inuu khanziirka u cuno dhiigii in la cabo iyo wixii lamida maxkuumu fiigu marka marka muxuu noqonayaa kiibuu marka kuu sharxaya bidn الlahi subحaanaه وataعaalى marka wuxuu leeyay fatakliifu wixii laisku kelifayey inamaa huwa bficli الإnsaani wuxuu ku ahaanayaa un insaanka falkiisa marka laga hadlayo khanziir laga hadlayo iyo marka bakti laga hadlayo baktiga iyo waxa ay samayn karaan waa insaanka falkiisa shayga waa bakti waa bakti ilah baa saas ka dhigay laakiin marka la leeya waxaan waa xalaal waxaan waa xaaraam waa falka insaanka uu sameynayo cunida uu cunayo iyo ka tegitaanka uu ka tegayey ayaa la xukminayaaye la xukmin maayo bash baktiga meesha yaalo maytada ah iyo khinziirka meesha yaalo mayt meesha yaal kaa la xukmin maayo waxaa la xukminayaa qofka kan waxa inuu sameeyo inuu ka tago inuu uhogaansamo inaanu uhogaansam weeye meesha takliifku marka uu ku dhacayo faficluhu insaanka falkiisa huwa maxkuumu fiihi waa kan lagu xukmiyo bikownihi ficilka ahaanshihiisa waajiba caleyhi inuu ku waajibo aw muxaraman amaba xaaraam uu ka yahay aw mustaxaban ama uu suno yahay aw makruuhan ama mid bimacnaa karaahiya aw mubaaxan mid banaan u yahay waa insaanka falkiisa amtilo fara badan buu bixin doona od ogaan doontaa in sha allahu iyadoo faahfaahsan wa sawaaء kana alficlu waxaa isku mida marka falka ahaaya iijaabiya mid uu wax la imanayo kaالصalaati والzakaati والxaji salaad iyo zake iyo xaj aw salbiya ama ahaaya mid uu wax ka reebtoonaanayo kasawmi soonki oo kale iyo wlkafi ka istaagid iyo ka gaabsasho can ilmuxaramaati wixii xaaraantinimo uu ka gaabsanayo eh, luqada ijaabi iyo salbi wa dhahaa ayaa jira ijaabi iyo salbi ijaabi iyo salbi positive negative inkastoo uu yahay haddana ijaabi iyo salbiga wuxuu ula jeedaa ijaabi waxaa lagu magacaaba qofka markuu w fal aad la imanaysa salaadoo kale waad la imanaysa soonk eh, zakadoo kale waad la imanaysaa xajkood waxaad samaynaysa slbina w qofka aanu samaynin uu ka istaagay soonka kale ha cunin ha cabin ha samayn waa tan lagu leeyay marka w dhan waa slbi marka waa isku mujarad isilaax waxaa isku mida ah qofka falka ama ha noqdo fal u marka ula imanayo uu samaynayo oo iijaabiya ama ha noqdo miduu ka istaagayo waxba aanu samaynin uu iska ilaalinayo in maxay uu talaab uu gediyo salbi labada isku mid wa sawaaء kana biاljawaarix waxaa isku mida ah. wa sawa kaana biاljawaarixi waxaa isku mida ahaaya camalka isaga mid xubnaha laga sameynayo kaljihaadi oo kale waa inaad oradid wax samaysid talaab tuurtid qori qaadatid والsacyi oo kale iyo qofka inuu u sacyiyo u socdo ilى الجumcati والjamacati meesha jumcaha lagu tukanayo meesha jamacada lagu tukanayo waxaas o dhan waxay kaa rabaan xarakay kaaga baahan waa inaad dhaqaaqdid oo adoo fadhiyo wixii ma samayn kartid aw bilisaani ama waxaa ha noqdo kolka isaga mid carabka lagu samaynayo adoo aadan dhaqaaqin waxba aadan samayn hadda carabkiiba wixii o dhan gudanaya kaladkaari oo kale in qofka adkaar akriyo subxaana alxamdu lilah uu yihaahdo ilaahay uu xuso istaakfurlayso wtasliimi oo kale qofka inuu salaanta u rajiyo aw amase bilqalbi falkaa wuxuu yahay fal lagu samaynayo qalbiga adoo wax kale aadan samaynin ka tasdiiqi inuu rumeeyo oo kale iimaankii wixii lamid a ah. aw amase bilanwaaci الثalaaثati saddexda aanu soo sheegayno dhan oo isla socda kaلصaلاaةi لiلaahi in ilaahay loo tukado wالshukri lahu ilahna loo mahad celiyo maxaa salaadii wixii oo dhan ayaa meesha isugu tegey waxaa meesha soo galay iijaabigii waxaa soo galay salbigii oo salaada saa iyo saa utuka saa samee salbi baa soo galay ma milicsan kartid ma samayn kartid jawaarixdii waad ka samaynaysaa waad u soconaysaa carabkii adkaartii baa ku jirta qalbigii salaada intaas oo dhan way kulasato wey marka almaxkuumu fiihiga laga hadlayo waa insaanka kan falka uu samaynayo waa maxkuumu fiihi markaad maqashid wey وينبني على ذلك arinkaa waxaa ku dul dhismaya القواaعد الأصuuلية التاaلية قواaعda usuuliga soo socota intaa oo dhan wuxuu sheeka uu qoray gobol dhac oo uu rabay inuu kuu soo dhoweeyo sida aad u qeexi lahayd almaxkuumu fiihi wuxuu yahay waxaanu marka meesha kala soo dhexbixi karnaa gunaanad ah in almaxkuumu fiihigu uu yahay insaanka falkiisu inuu yahay ama falkaa isagaa ha noqdo mid iijaabiya ama ha noqdo mid salbiya ama mid xubnihii laga samaynayo ama mid bimacnaa carabkii uu ku gudanayo ama mid qalbigii uu ku gudanayo midku doona ha noqdo intaa markaa soo fahamta qawaaciddan marka la socdo الdhawaatu laysa maxkuuma fiiha shayga daatadiisa lama xukminayo faxayثu warada nas sharciyu meesha uu soo aroora nas sharci ah oo aayad ama xadiid yatadamanu xambaarsan nas xukman xukmi xambaarsan xukunkaasoo munsaban ku duldhacaya calىa daatin shayga daatadiisa ku duldhacaya fayajibu waxaa waajiba an yufhama in la fahmo ana almuraada naska in loola jeedo ficlu fal oo min afعاaل المkلaفiiنa falalka adoomada ilaahay ay gudanayaan ka mida falkaasoo mutacaliq la xiriira bidalika الذaati daatada iyada daata maxaa lagu magacaabaa wax kastoo iswata qofka bini aadamka daata waa qof meeshaad ka dhihi lahayd qof iyo bini aadam iyo ruux ama aad ka dhihi lahayd geed iyo dhagax ama xaywaan aad sheegi lahayd iyo xoolo ari daata micna wixii oo dhan iswato wey marka wuxuu leeyahay haddaad aragtid nas min الnusuus aayad an xadiid baa waxaa lagu yihi maala waxaas baa laydinka xaaraantinimeye daataa la sheegay xaaladda haddaad aragtid bu kuleeyahay naska u qasdi maayo daatada inuu ka hadlay wuxuu ka hadlaya insaanka falkiisa miaal miaalhu tusaalihiis wuxuu noqonay an allaha tacaala ilaahay sareeyey qaala wuxuu yihi xurimat calaykum waxaa laydinka xaaraantinimeeyey almaytatu baktigii iyo wadamu dhiigii alaaya ilaa ay ka dhamaystiranto faالtaxriim اladii dukira fiiha xaaraantinimeynta aayadda lagu sheegay faالtaxriim aladi dukira fiiha ee aayadda lagu sheegay waarida calى dati اlmaytati wاdami xaalna uu ku soo arooray naska isaga ah daati اlmaytati baktigii daatadiisa iyo dhiigga uu ku soo arooray huwa fi اlxaqiiqati xaqiiq ahaan marka loo baxo waaridun wuxuu ku soo arooray calىa ficlin fal falkaasoo lilinsaani insaanka u sugnaaday mutacaliqin markaa la xiriira bilmaytati maytadii iyo dami dhiigga markaa la xiriira wayakunu اlmaqsuudu marka ujeedada aayadda laga leeyahy waxay noqonaysaa taxriimu tanaawuli اlinsaani lilaxmi اlmaytati in la xaaraantinimeeyo qofka bini aadamka inuu cuno hilibkii maytada ahaa aw ilintifaaci bihi amaba uu wax ka samaysto intifaac marka uu ku sameeyo وxayثu qاal الlahu taعaalى meeshu ilaah wma ilى dalik intaynan u gudbin qaacidadii haddaad fahmto markaad maqasho xurimat calayku اlmaytatu macnaheeda ma waa laga hadlayo maytadaad in laga hadlaya ma waxaa laga hadlayaa insaanka falka uu kula xiriir lahaa maytada ila muxuu ku samayn karaa ama inuu cuno ama inuu ku intifacso taas baa xaaraantinimey marka waa meesha marka sababta keentay quraanka marka la akrinayo marka laleeya xurimat calayku اlmaytatu xurimat calaykum culimadu waa tan usoo qadaran usoo qadar waa tan ay kuleeyiin ay aklu اlmaytati mayte in la cuno tanaawul اmayta maytada in bimacnaa loo dhowaado culimadu marka taqdiirka ay keenaan taqdiirka waxaa loola jeedaa waxaa laga ixtiraazayaa maxkuumu fiihigu maaha daata shay shaygaas laga hadlayay maytadii iyo dankii maaha ee maxkuumu fiihiga waa maxay insaanka iyo falkiisa iyo habka uu falkaa ula xiriira daatada la intaa waa shay falsafiya oo loji ku dhisan laakiin aad buu kugu soo dhoway haddana wuxuu ku leeyahay waxaytu qaala allahu tacaala meeshuu ilaahay uu ku yidhi xurimat عalaykum umahaatukum waxa laydinka xaaraantinimey hooyooyinkiina hal macnaa haada markii hooya laga xaaraantinimay lgu dho ma salaami kartid ma arki kartid ma micnaha inaad ka didid miy waa laga xaaraantinimay marka lgu leeyahy yakunu اlmuraadu muraadka marku muxuu noqonayaa ay xurima عalaykum ficlu mucayan yatacalaqu biاlumhaat waxa laydinka xaaraantinimeye fal gaaro la xiriiro hooyooyinka wahuwa nikaax waa inaad guursatid yani waxa qofka laga xaaraantinimay inuu hooyadii uu guursado lakiin haddaad xrimad عalayka umahaatikum qofkuma inuu ordo u yihahdo xaaraan baad iga tahay ma arki gacantii agteeda ma soo dhawaan karti macnaheeda maaha e, ayaddu waxay ka hadashay nikaax bay ka hadashay wy whuwa الnikaaxu waana nikaaxii guurkii wa muqadamaatuhu iyo wax kastoo waxaa kugu bixiya shay walba oo qofku meelaha uu ku samayn lahaa ee qofka bimacnaa ku ridi lahaa fal xun oo markaa uu sameeyo wax alla wixii hordhac u noqon lahaana taana waa laga xaaraantinimeeyey qofki inuu bimacnaa ula qaabilo hooyadii iyo dadkii marka ayaddu ay sheegtay xurimat calaykum umahaatikum wabanaatikum akhwaatikum camaatikum khaalaatikum wabanaatu اlأkhti wabanaatu اlakhi waumahatikum alati arbacnakum akhwaatikum min الradاc waumahatu nisaikum rabaa'ikum alati fi xujuurikum min nisaikum ilى aakhiri اlaaya ila laga gaaro dadka meeshaas lagu sheego dhan wa isla soo gelayaan fayuqadaru marka waxaa la qadarayaa alficlu ficilkii في كuلi مقاaم مقاaم kasta oo la joogo بxasbihi markaa تqديir meesha u muنaasaبsan baa lagu qadaraya marka تqديirko kale inte ka keena angu hadda mثa markaan tafsirka ad aqrin u ku bari lahaa adaadaad adeegsan lahayd markaa tafsir ama xadيiث ama ad aqrinaydi ama nusuus inaad fahمsad hadda mثala waxaan aqrinaya xurimat عalaykum umahaatukum um-, ama waxaan aqrinaya xurimat عalaykum الmaytaة mid walba تqديir gaara leeda xurimat calayku maytatu markaan akrina waaa l xurimat calayku maytatu ay aklu maytati taqdiirkaygu waa kaa xurimat calayku umahaatum ay xurimat calayku nikaaxu umaha taqdiirkaygu waa kaa marka wuxuu leeyahay meel walbaba oo la joogo ama ayadb ayad walboo la akrinayo waxaa muhiima inaad u qadaratid taqdiirka munaasibka ah meeshan nikaax bay ka hadlaysa nikaax baan keenaya xagga cunitaan baa laga hadlay cunitaan baa la keenaya wamaa ilaa dalik marka waa tanay leeyihiin taqdiirku waa inuu noqdo taqdiir caqliga iyo sharciga waafaqsan maqaamka aad taagan tahana u cuntamo fayakunu idaafaة الtaxriimi marka waa yahay maxaa keenay marka in taxriimka daatadii loo celiyo fayakunu idaafaة الtaxriimi taxriimkii tiirintiisa ilى الdawaati oo loo tiiriyo min baabi اmajaaz majaazkii uu ka mid yahay yani luqada carabiga ayaa ayaa ku banaan iyo luqaadka o dhan maala qofka soomaaliya marki hooyada xaaraan bay kaa tahay m markiiba qofka caqliga ku siinaya bimacnaa waa maxay in aad guursatid wey laakiin caqliga markiiba ku siinaya maxay in bimacnaa aad aad la joogi kartid ama aad la hadli kartid caqliga taas markiiba shaygu ka fog yahay marka waa min baabi اmajaaz weye waana balaaq ahaana shaygi waa loo sheega wey وhkذا يuqاaل sidaa baana laga oranaya في نaحوi أxila لكم صayd البحر sidaasaa laga leeyahay aayad walbo soo oroto ah أxila لكم waxaa ldin xalilay صayd البحri badi ogaarteeda macnaheed waa maxay marka marka laga hadlayo xila ay اصطiyaadu xayawaanihi xayawaanka meesha ku jira in la ugaarsan karo وqwl الqاa'ل في نaحوi qwl الqاa'ل qofka markuu hadalkiisa u leeyo kale الsaxrاء meeshii lima degaanka ahaa mubaaxat waa meel banaan marka laleeyahay macnaheedu waa maxay saxrahaasaa mubaaxa macnihiisu maahna ay tamalukuhaa meeshaas waa la hanan karaa واlintifaacu biha bmacnaa wabaa waa lagu nafcin karaa waxba laga samaysan guri ka taaga ama meeshii galo aلsaxraa mubaax luqada carabiga hadii arintaa lagu yihah taa inaad ku baraarugtid wey tanna waxay kamid tahay siir eh, kamida ah, eh, waxyaabaha eh, la xiriira balaagada iyo luqada carabiga dureerkeeda guud iyo macnaha ay ku dul tahay o ah qofka inuu fahmo intaanu ugudagelin inuu sharxo aayad ilaahay ama xadiid nebiga waxaan dhan baa ka horeeya wailaa jazahum اllahu cana can islaami khayra culimadii muslimiinta ee soo dhoweeyey oo taqdiir waad ar jalaalinka markaad aqrinay taqdiirkaas oo dhan uma baahni maanta inaad ka fekertid wax kasta waa laga soo shaqeeyey culimadaba marka kadib markay dhuuxeen fanka kan iyo funuunta la xiriirta ee qofka u sahli karta xadiidkii iyo qur-aankii watana wax walbaba noo soo dhoweeyeen number labo qaacidada labaad ذات الإنساani qofka بني aadamka daatadiisa غayru maxkuumin fiiha kadalik lama xukmin waxaa laga hadlaya adiga daatadaada hebelow ka daata ahaan oo ah oo nafsadaada iyo ruuxdaada waxa ay ka kooban tahay xugunka kuma duraarsan wa inama almukalafu bihi ee waxaa la kelifo waa maxay huwa alafcaalu afcaashi falkaaga unbaa ayaa lala xisaabtamayaa wy afcaashi almutacaliqatu ee la xiriirta bidaati la xiriirtay walidaalika ay markana leeyahay waxaan sameeya طahaaro qofka hays nadiifiyo waxaaso dhan waa maxay daataday la xiran maala katatahuri oo kale qofka inuu طahaaro qaato wالtanadufi oo kale inuu isnadiifiyo wالsitr inuu asturo dhan waa fal uu qofka ula imanayo shay daatadii markaa la xiriira maaha wالsaadira aw الsaadira aw الsaadiratu can الdaati ama kasoo fushay daatada qofka bini aadam kasoo fushay maxaa kasoo fulaya daatadada ka salaad salaadoo kale waa wax la imanaysa daatadaa samaystay waa xarakaadkaaga waa carabkaaga waa madaxaaga waa fakerkaaga waa maskaxdaada wasawmi wixii lamida marka qaacidada kale aan fahmayna waxay tahay maa qawaacidan hadda uu soo maray oo dhan wuxuu rabaa wax weyn inuu ku dul dhiso lakin wuxuu leeyay waxan waa mabaadi-o waa waa basic principles oo la rabo in la gaaro wax gunaanad markaa muhiima number saddex الصفاaت الإنساaنية qofka بني aadمka tilmaamayaasha uu leeyahay الkhاaرجaة ee ka baxsan عan مqدرaة الإنساaن إنساanka awoodiisa iyo وطوقihi karaankiisa ka baxsan falaa yaqdiru calىa iijaadiha falaa yaqdiru calىa iijaadiha aanu awood u lahayn inuu isaga kasbado tilmaamo gaara oo aad adiga samaysan karin laa takunu maxkuuma fiiha ma noqonayso mid la xukmiyey wadalika maala kasawaadi madowgiis oo kale madowga baabi iyo cadaan iska dhigoo kale aw bayaadihi ama cadaanka intaad sidka madow iska dhigoo kale aw tuulihi mihu waad gaabantahay isdheeray oo kale aw qisarihi mihu ama waad dheer tahay isgaabi oo kale aw naxwi dalik wixii waxaas awood uma lehi marka waxaasoo kale takliif marka ma soo gelayo wey maxaa saa u noqon weyday takliif ma soo gelayo number afar alafcaal اlmustaxiilaةu caqla afcaasha caqli ahaan ay mustaxiil ay tahay oo caqli aanan soo gelin impossibleka ah laa takliifa fiiha wax takliif oo saaran ma laha kan yakuuna maala qofka inuu ahaado kale fii makaanayni laba meel inuu kala joogo fii waqti waaxid hal mar haddaan joognaa intan wuu jooga xaggan wuu joogaa aw yajcal اwaaxida ama midka inuu hal shay inuu ka dhigo akar min inain ab min اثnain laba in ka badan yani laba ka badan hal ama yani hal shayba wuxuu ka dhigaya laba iyo wax ka badan yani waa maala markii wuu kala bixinaya w sida nin micna wax kala samaynaya aw amase yajmaca bayna ضidayni ama laba shay iska soo horjeedo inuu kulmiyo inuu kulmiyo cadaan iyo madow ama inuu kulmiyo habeen iyo maalin arintaas oo kale ilah subxana wataعala ku weydiinaya mala laakiin eh, baabu suufiga waxaana waa sameyna bay dhaheen eh, intan wuu joogaa kacbadan wuu joogaa eh, wuu jiifaa wuu soo jeedaa wuu socdaa wuu fadhiyaa wixii o dhan way sameeyaan bay dhaheen waana waa mustaxiilati ah, caqlan baa layidhi dadka dhan ba isku waafaqsan number shan alafcaalu غayru اlmaqduurati lilmukalaf afcaasha iyo falalka qofka bini aadamka aanu karinna takliif ma saarna ka xamli اljabali buur xambaar in lagu yihahdo kale korgey aw الsacuudi ilى الsama ama samada kor oo saa u duur aw naxwi dalika wixii lamida laa takunu maxkuuma fiiha ma noqonayso markaa maxkuuma fiihiga ma soo gelayso id laysa dalika maxala ibtilaaءin maxaa yeele waxaas wax laska imtixaana maaha faina اlinsaana sayacjazu canhu laa maxaala qofka bini aadamka lama iman karo wuu ka caajizayaa shaki la-aan laa maxaala shaki la-aan qofka bini aadamka ma samayn karo number lix alafcaal alaa iraadiya wax ankan sasli loo sameeyo afعaaشha oo qofka بني aadamka u samaynayo alا iraadiye si doonis la-aan iyagaa iska iman haakada ilahi subحaanه وataعaalى waaba otomaatiki marba qofka بني aadam haduu joogo afعaaشhaas ma kontroli karo wahiy اlati taqacu min الإnsaani waana afعaaشha بني aadamka ka dhacda bغayri اkhtiyaari isagoo aanan dooran oo kale ka tanafusihi oo kale qofka inuu uu bmacnaa neefsado oo oo bmacnaa oxyginti iyo carbonti exhale inhale markuu samayno kale isma maamuli kara isaga wagadabihi oo kale caradiisa oo kale waxuu qofku maamuli kara maaha waxubihi wa kurihi jacaylkiisa iyo nacaybkiisana wuxuu controli kara maaha wmuraarata wاlmuraarati alati yajiduhaa cinda dawqi الطacaami اlmur iyo qaraarka uu helayo qofka markuu dhadhamiyo kale cunto marka aad iyo aad u qaraar markuu dhadhamiyo kale wاlxalaawati liلطacaami alxulw iyo macaanka uu qofka uu helayo markuu cunto macaan u dhadhamiyo wanaxwi dalik waxaaso dhan waxaad adiga awood u leedaha ma kaa baxsanta alla iraadiya lagu magacaaba sokor baad cuntay maxaad eh, markiiba u dareemi weyda dhanaan macquul maaha yani waxaad adig controli kartid ma carabka u samaysan laa takliifa biha waxaaso dhan takliif marka ma ahaan marka alafcaal laa iraadiyatu mubtadi waa laa takliifa biha hada khabarka meesha su dhacay jumilka dhan way is maxaa dhacay licadami اlqudrati calى dalik maxaa yaele awood uma laha qofkii bini aadamka id inaha tuujadu tilqaa'iya sideeday isaga imanaysaa wey ayaa loo helaya spontaneously wax la controli kara maaha bacda wujuudi اasbaabi marka la helo asbaabti alatii taqtadiiha ay keenayso bimuujibi طabiicati khalqi اlinsaani oo ay keenayso sida ilaahi subxaanaه watacaala u insaanka u abuuray iyo wa tarkiibatihi اlbadaniyati iyo qaab dhismeedkiisa iyo hab dhismeedka jirkiisa aw nafsiyati am nafsadiisa ay u dhisan tahay ilah baa saas u khalqay marka su-aala imanaysa hadiiba aniga saasba la ii khalqay oo awood aanan u lahayn inaan eh, qofka maala caradii oo kale inuu xanaaqo kale inuu wax jeclaado arintu hadda sida ay tahay qofka hadduu caroodo u yihahdo waxbaan sameeyey maxaa loo leeyahy diinta u leeda markaa caroonin iyo eh, waxaan jeclaaw iyo rasuulkiisa ilahay ninkaanan jeclaanin iyo rasuulkiisa ninkaanan jeclaanin iyo qofka hadduu caroodo saas buu noqonay maxay marka diinta usheegeysaa haddiiba waxaan aniga la yihi takliifba maaha maxaa loola jeedaa nusuusiibu marka kuu daaweynaya wuxuu ku leeyahay وأmا ma warada في النصuuص الشharciyaةi waxa ku soo oray nusuusta sharciga soo maaha ma ظاahirhu التakliif bشhayءi min ذalik وأmا ma warada waxa ku soo oray في النصuuص الشharciyaةi ma ظاahirhu التakliif bشhayءi min ذalik oo u muuqda in lagaa doonayo in ama lagugu kalifayo shay أشhyaadaa kamida nas kastoo soo aroore tafsirka waa sida marka faإma an yakuna الmuraadu في الxaqiiqaةi in loola jeedo xaqiiqo ahaan mumaarasaةa muqadimaati alficl اlmuntijaةi lahu inuu qofka uu la yimaado afcaasha kaa dhalin lahaa aw الsayطarata amaba uu kontaroolo calى aahaarihi الlaaxiqati biha laha ama raadka markaa kasoo baxaya maala yani marka lagu leeyahay hacarooni marka lagu leeyahay macnaheedu waa maxay carada ma maamuli kartid way kaa imanaysaa laakiin natiijada ka baxaysa ee isku day inaad controoshid wey yani qofku u carooda ilah baa kaa keena laakiin waa maxay natiijada maxay noqon karta hebel inaana salaamin taa ka joog maxay noqonaysa qofki inuu furiin ula soo booda ka joog maxay noqonaysa qofki inuu dad dila ka joog marka naska markii laa taqdad xadiidka uu leeyahi o kale macnaheeda maaha ha caroonin caradaas waa imanaysa xanaaq wuu imanaya ma controli kartid laakiin raadka ay yeelan karto iyo natiijada kasoo baxaysa control wey marka lagu leeyahay jeclaaw ilahay rasuulkiisa adigu iskama keeni karta laakiin la imo waxaad ku jeclaan lahayd la imo processka mar oo ah inuu qofku uu aqriyo aayaat rabi اlcaalamiin u akri axaadiisa rasul lah sal alيه wasalam uu isaga isku daysu waxaaso dhan u jeclaan laha la ima wey o ilaa qofka inuu wax jeclaado iyo inuu wax nocotaa ilahay gacantiisa ku jirtaa wey marka macnaheed waa saas buu ku leeyahay faima an yakuna almuraadu fi اxaqiiqati mumaarasaةa muqadamaati اlficli almuntijaةi lahu qofki inuu la yimaado afcaashii markaa gogoldhiga unoqon lahayd ee u salixi lahayd wey aw الsayطaraةa calى aahaarihi laaxiqati lahu ama uu kontaroolo raadka markaa kasoo baxay famin الnawع اأwl nooca koowaad oo ah qofki inuu la yimaado w wa marka gaarsiin laha waxaa kamid a axib اllaha lima ykdurkum bihi min nicami ilaahay jeclaada nicamta uu ilahi subxaana wataala idinku gallaysanayo darteed uu idin siinayo ilahi subxana watacaala jeclaada mina waa maxay arintaa waxaad ku gaari kartaa adoo nicamta ilaahay u kuurgala arka dadka kaa liita sida ilaahi subxaana watacaala uu ku abuuray caafimaadka uu ku siiyey wax kasta uu marka ku siiyo dad fara badan laga xirmaaniyey yani saad maalin walbaba maalinta ka dambe shayga dul istaagaysa arrinta maxay kugu bixinaysaa maxay inuu qofka uu gaaro inuu ilahi subxana wa tacala u jeclaado walidalika xadiiska muxuu ahaa اnduruu ilى man huwa asfala minkum waxaad mar walbaba indhaha raacidaan dadka idinka idinka hooseeya sidaaba ajdar anlaa tasdaruu nicmat اllahi calaykum sidaabay ku suurtoobaysaa xaqiiqa ku noqon kartaa inaydaan liidin nicmada ilahi subxana wa tacala idin siiye qofka marka uu uu qofka ka sareeya ka maal badan oo ka ilahi subxana ka caafimaad badan hadduu indhaha ku hayo nicmada ilahay uma muuqanayso lakin markuu qofka ka liita keliya un uu focuska u saaro wuxuu dareemay nicmada ilahay intay la eg tahay marka waxaa soo martaa muqadamaadka si aad jacaylka u gaartid wey wa min athani nooc labaad waxaa kamid alxadiiثu laa taqdb markii abu dar la hadlayay ha carooni rasulka alيه sala slam faradada miraaran la yihi xadiidkaa salى الlahu alayه wasalam ee bukhaari iyo ay soo wariyeen iyo abu dar abu abu abu abu hurayra iyo fatxu kabiirka ay ku dhigan xadiidkaas kale marka laga hadlay waa maxay macnaheed waa maxay adigu ma kont yani awood uma lihid inaad carada ka dheeraatay qofku ilahi subxana wa tacala isaga saas u khalqay laakiin natiijada kasoo baxayso control wey nusuusta markay saasoo kale ku leedaha wey walakin waxaa arkaysaa qof noocan ma eh, diintu waa tan aragtay qofna waxaa ilahi subxana watacala u dhaliyey inuu markii furka u tuurto aan iscelin karin qofna hayin layin wadiic inuu yahay oo iska degan yahay qof walbaba ilahi subxana watacala darcigan isagaa bixiyey laakiin diinta markay leedaha waxaan sameey waxaan ha sameynin waxaa loola jeedaa maxaa ka horeeya maxaa ka dambeeya wey marka nusuusta marka isma diideyso waxaa laga qofka inu yihah ilahay saas ii abuura inaan dadka burburiyo maaa ilahay darcigaas ii dhaliyey dabciga ilah aduu ku siiyey lakin waaa lagu faray dinta waay ku tiri control diintoo dhan min alifiha ilaa yaiha waxayna baraysaa un akhlaaqiyaadka iyo mucaamalaadka sidii loo controli lahaa dabciga xun markuu meesha u yimaado sida looga hortegi lahaa wax xun inay meesha yimaado wama ilى dalik intaa marka soo baxay kadib wuxuu leeyahy hadana number toddoba ficlu اlgayri laa takliifa fiihi bihi qof kale falkiisa wax lagaa doonaya adiga maaha hebel muxuu waxaan u sameyn waaya adigu weydiin waayo falaa yukalafu zaydu nin waa mithaal wey falaa yukalafu zaydu zayd la weydiin maayo an yuؤdي cmr nif salaata camr inuu salaada uu tukado hebelo muxuu hebel salaad u tukan waayo ilahay ku weydiin maayo liqowlihi tacaalى baa u daliila walaa taziru waaziraة wisra أkrى walaa taziru ma xambaarto waaziraة ay nafsu waaziraة naf dembawday ma xambaarto wisra أkrىa ay wisra nafsi أkrىa naf kale ee dembawda dembigeeda ma xambaarto marka waaziratu taas mawsuufkeeda nafsa wisra nafsi أkrىa iyadana ah mawsuuf kaloo maksuura ayaa meesha ku jira laakiin marka waa yahay طabعا haddii aan xambaarin waa maxay hawsha kale maxay tahay dacwadii iyo lakin qad yukalafu الإnsaan lakin insaanka waxaa lagu kelifayaa binusxi غayri inuu caqli celiyo u waaniyo dadka kale وأمrihi بالmacروف wanaagana u amro wanahyihi can اmunkr xumadan u ka reebo marka nin kastoo daaciya iyo qof kastoo mubaliga iyo oday walba wax tarbiyeeya iyo gabar wax tarbiyeysa islaam walba wax tarbiye qof walbaba ee mas-uuliyadda ilahi subxaana watacala uu saara waa maxay adigu wanaagii sheeg xumidiina reeb wey laakiin natiijada kasoo baxdaa haddaad adigu waxaa la timaadid waxa ilahi subxaana wa tacaala uu ku weydiinaya ma inamaa calayka albalaag in عalayka ilا اxsa in عalayka ilا الbalاغ waa tanay diintu ay tahay laa ydurkm man dala ida اhtadaytum oo kale tafaasiirta ay geliyeen bay ka mid taha culmada number sideed wa hiy ana الtakaaliif الsharciyaةa takaaliifta sharciga o ilahi subxaanaه wa taعaalى uuna dul saaray laa takunu